bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm alaa nabiyina mxamed wabacdu eh, jamacat alkhayr eh, runtii su-aalo badan baa yaalla markii aan salaada ka baxaynay waxaan ilaa in yar baan hayaa laakiin malaa markii aan hadlaad kulli soo wada qorteen jabadaad ku wadateen baan malinayaa eh, si kastaba ha ahaatee su-aalaha insha allahu tacala tartiibkii siday u imaadeen baan ku wadi doonaa laba arrimoodba insha allahu tacala waa ka cudurdaaranayaa midda koowaad Ehm, qofkii su-aashiisa aanan soo gudbinin oo maqli waayo su-aashii uu soo gudbiyey ehm, insha allahu tacaala ehm, usbuuca dambeana mawduu dhigay ama su-aal kale oo la weydiiyey oo sheekha ay isku macno yihiin baan kaga kaftoomay oo waan iska reebay marka ama waan fahmi waayey marka inuu iweydiiyaa ku fiican haddii uu maqli waayo qofku insha allahu tacaala baaraka allah fiikum anaa tasarufka iska leh anigaa tasarufkaa iskale maxaa yeelay su-aalo badanoo haddaan hayo oon macnahooda fahmi waayey waa ay jiraan kuwa aan anigu isku qaqabtay oon macnahooda aan isla doondoonaynn waa jiraan marka sidii ay usoo kala horeeyeen baynu ku bilaabi doonaa insha allahu tacaala sheekh saa-iilka koowaad wuxuu leeyahay sheekh waxaan degannahay xaafadda soodsi waxaan ku dhibannahay marka salaada makhribka khaasatan markii aan usoo danaysanno xaafadda islii jaamka jira daraaddiis waxaa yeelay salaada maqhrib marar badan dhexda waxa noogu gasha mana gaadhno soodsii ilamaa salaaddii maqhribu wakhtigeedii u baxay haddaba sheekh su-aashaydu waa sidaan sheekh ma ii bannaan tahay inaan jamciyo salaadda maqhrib iyo salaadda cisho duruufta awgeed haddaysan ii bannaanayn ma ku dhex tukan karaa gaadhida ama tagsiga aan raacay markaa iyada ama kusii dhex tukan karaa haddii aan ku tukan karo tagsiga dhexdiisa isla markaana aanan weyse qabin aan tagsigaan soo raacana maxaan samaynayaa jasaaka allahu khayr bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd marka koobaad ruuxa muslimka ah wanaagsan in salaadiisa uu u meeldayo marka horeba xilli aad isleedahay salaadii maqrib baa ciidhi kaa geli ama ceshihii cidhiidhi kaa gelay isliiba ha soo aaday adoo og jaamkeeda iyo cidhiidhigeeda iyo waddaxumadeeda salaadaada inaad khatar geliso waa adag tahay marka horeba horta laga fiirsado oo salaada yaan lagu khamaarin marka xiga ee ruuxa muslimka ah haddii salaaddii maqrib ay ka daciifto dhowr arrimood baa u bannaan intuu sii socdo hadda isliya ka socday uu sootiyo u sii socdo tagsiyada lacag baa lala baxaa baabuurka amaadaa wata ama lacag baad la baxdoo bilaash iyo laguguma wada firiyo lacag baad la baxday ii jooji dhoo meeshaa taagantahay ku tuko salaada wakhtiga yuusan ku dhaafin haddii tagsiga aan lagu joojinaynin ama in lagu baangaday adoo bannaan cidla a taagan aad ka yaabayso ninkan koofiyadda cad ee meesha keligii taagan muxuu yahay haddii aad ka baqay in lagu dilaba soomaalidu baryahan cabsi baa alla ku tuuray salaada inaad jamciso oo ta'khiirisaa roon inaad dib u dhigato ood maqhribka dib u dhigtood cishaha xilligiisa la tukato oo wixii la odhan jiray aljamcu lilxaaja ayaa roon xadiidka ibni cabaas baana ku yimi fii muslim iyo xadiidka ibni mascuud fi lmasaaniid wa macaajimi tabari wadaaddo badanna waa qabaan waana ra'yi bacdu salaf ay ku tageen marka inaad baabuurka joojisato ood maqhribka tukato waa sida u fiican lilxaajati wadaruura in aad dib dhigatana way bannaan tahay adoo markaa muqiima xadar ah labadaasi waan fahmay laakiin tan kale uu wadaadku leeyahay anoo weysela'aanan tagsiga soo fuulay marka anoo weysela'aana salaadda ma tukanaya maya isagoo weysela'aan salaadda ma tukanayo dib u dhigay maqhribka cishuhu la tukan isagoo weyse qaba wallahu aclam jasaaka allahu khayr aljaza sheekh saa'ilkana wuxuu leeyahay anigoo imaamah ayaan salaaddii galay aniga oon weyse qabin kadib salaaddii markay dhexda marayso ama gebagababa ay ku dhowdahay ayaan soo xasuustay in aanan weyse qabin marka waxaan sameeyey sheekhana salaaddii ayaan dhammaystiray markaan dadkii salaadii tukiyey kadib ayaan anigu kacay oon soo weysaystay oo aan salaadii dib ula imaaday salaadan dadkaa tudiyey sheekh xaalkeedu waa sidee maxaa dembi soo gaadhaya bismi illaah waa su-aal adag <clears throat> waxay ila tahay ninkaas saa'ilka waxaa fiicna waxaa suga inuu iska qariyo waxyaabaha noocaas ee diinku ciyaarka ah lama soo gudbiyo ilaahay baa looga toobadkeena waa la ysqariyaa ilahay baabaa asturae salaad aad og tahay inaadan qabin ummad sii tujiso sii hortaagnaato ood qur sii akhrido ood rukuucdo oo tiraada waan la socdaa yacni duruufta intaa la eg yacnii Eh, watiga mxuu ahaaye eh, istihzaaga iyo istikfaafka salaada intaa leeya wax loo baahan yahay ma ah aan furfuro eh, su-aasha ku jira dhowr qodob wixii aan ka garto ilahay iga qodobka koobaad waxaa weeye dadkii uu tujiyey salaadoodu maxay noqon asaga salaadiisu laisweydiin may waa caashogaratay asaga salaadiisii inaysan asixin oo inuu soo celiya laga rabo taasi ayadu haddii weydiin maysaan baan u malayn wax idinkaga qulbanna ma jiro isaga salaadiisii ee iyaga salaadoodii ay ku xidheenaysaa ku tukadeen ma soo celinayaa mise maya su-aasha labaad ee ku xidhan waxaa weeye masalada labaad ee ku jirta waxaa weeye asagii maxaa u xugum ah salaaddii qaabkaa uu tukaday maxaa u xugum ah qaybta horaddaan ku horeeyo imaamkii tujiya asagoon weyse qabin ama weyse qabla-aana ah ha ku galo ee ama asagoo dhexda kaga jira weysadu ha ka jabto qoomkii ku daba tukada imaamaan aan weysadii aan weyse qabin ku daba tukada salaadoodii ma la soo celin mise la soo celin mahayo salafku waa isku maandhaafe saxaabadu waxay u badan yihiin wax khilaafayna ma arag cumar bay ka sugan tahay cumaan bay ka sugan tahay saxaabadu waxay u badan yihiin intaan hadda xusuusto wax khilaafsanna ma xusuustee in salaada aan la soo celinayn salaadaan lama soo celinayo dadka muslimiinta ah ee weyse qabka ku tukaday ee imaamku uu khalday ee asagu ku ciyaaray salaadoodii way asaxday mana soo celinayaan xadiidkii abi hurayra iyo xadiidkii abi bakra baana asal u ah nebi baa salaad galay isagoo janaabo qaba kadibna wuxuu xusuustay inuu janaabo qabay halkiina taagnaaduu yidhi uu soo qabaystay kadibna salaadii buu sii waday xadiidka abu hurayra asagu waxaa laga fahmay in nabigu intu salaadda xidhanin hawsha ay ahayd ama kii abibakr sunanka aan ku marray salaadda aan xusuusto wuxuu ahaa wuu galay alimaam abu daa'uudna wuu u baabaystay marka in la yidhahdo hal salaad bay ahayd oo abubakraa khaldami abu hurayraa saxan la yidhaahdo iyo in laba dhacda laga dhigo labadaba waa suuragal laakiin saxaabada aaaartoodii ayaa meeshan taalla iyo axaadiid ku imanaysa ee qolihii salaada takhiirinhayey ee salaadaha bi'inayey in axaadiistu ay tilmaantay fain asaabuu falakum walahum wa in akhta'uu ayagay u taallaa axaadiidtaasna way xoojinaysaa baabka khulaasadu salafka badankood halkaasay mareen wadaaddo odhanayaa jira ee la kala qaado hadduu imaamku khaldamay oo nisyaan iyo halmaan darteed dadka u tujiya asagoon weyse qabin kadibna salaadii markay dhammaatay u ogaaday inuusan weyse qabin asagunbaa salaada soo celina ummadii kale la soo celmaya waa u asaxday leeyihiin tafsiilka maalig baa qaba wadaaddo kale waxay leeyihin salaaddu uu saa ummadda ku tujiya inay tagtay in kale wakhtigeedii baxay in kale hala eego wakhtigeed hadduu baaqi yahay oo uu joogo salaaddii waa la soo celin asagay ayaguba hadduu wakhtigeedii tagayna asaga baa soo celin ayagu soo celin tafsiilkaasna bacdu ahli madiina qaba haddii laakiin uu kas u tujiyey asagoon weysa qabin sida hadda ninkan ka dhacday saa'ilka ah maalig wuxuu leeyahay ayaga iyo asaguba salaadood way burtay waa inay soo celiyaan alimaamu shaaficina wuxuu leeyahay camdu اlimaami wa khata'uhu sawa imaamka kaskiisiiyo kami'iisu waa isku mid asagunbaa salaadda soo celin ummadda inteedii kale salaadooda waa asaxday masaladaa khulaasaynteedu xubinkaasi inuu iga dhacaan u malay xubinkii labaad ii dhimanaa waxaa weeye asaga maxaa u xugum ah ninkii asagoo weysela'aana salaaddii sii tukaday qaabkaana u tukaday qur-aan sii akhriyey sii rukuucay sii sujuuday asagoo aadama ka xishoonhaya oon alla ka xishoon waaye cinda alxanafiya laba qowl bay leeyihiin waa gaaloo diinta islaamka waa ka baxay ninkaa asaga ah liannahu istahza'a billaahi wastakhafa bisalaa bay yidhaahdeen badhna waxay dhaheen daruuro iyo xishood baa ku kallifay oo cadowbaa meesha taagnaan karay dhaheen cadow ay ninku xag iskajowsi ka dhaxeeyo ilma adeeray col yihiin xisaabaad jiri kara marka ninkan haddii uu yidhaahdo niman yahuwisalaan baa ibsirhallahaada war waxyaw raabuqay ee toorotooruhu go-ay ee dabadu dabacday baa la dhihi hadhow dacayd baa soo bixi oo hawlaha ruuxa loogu cudur daaro yuusuf ma gaaloobin aan dhahnay dheheen barhkood laakiin masalay isku raaceen oo ijmaac waliba soo gooriyeen waxay dhaheen ninka noocaasee kas u tukaday asagoo weyse la'aan ummaddii sii tujiyey hadduu qiyaamkii qur-aan ku sii akhriyo oo rukuucii subxaana rabbiy alcadiim iyo hawlaheedii yidhaahdo oo sujuudda adkaarta lagu akhrin jira u akhriyo oo samic allahu wado asagoo salaad oga jeeda kafara ijmaacan bay yidhaahdeen ijmaac wuu gaaloobahayaa midna khilaaf bay soo guursheen midna ijmaac bay soo guuriyeen waxaa laga muraajacayn karaa hadda haddaan kitaabkii lahaa muxuu ahaa ibnu qadluubaqa tilmid alxaafid ibn xajar kitaabkiisa man yakfur walaa yashcur kutubtooda fiqigana waad ka heli kartaa haddaad u laabataan labadaa xubin weeye wadaadkaasi wadaad laisku hayo weeye inuu diinka islaamka ka baxay iyo inuu ku jiro calaa yati xaal ilaahay ha u toobad keeno salaaddiina ha soo celiyo amaa muslimiintii kale salaadoodii way asaxday wax loo haystana ma jiro waalcilmu cinda allah jazaak allahu khayr khayr aljaza sheekhna saa'ilkana wuxuu leeyahay sheekh aniga oo tukanaya salaad sunno ah tusaale ahaan anigoo tukanaya raatibadii salaada maqhrib ka dambeysay ama salaada duhur ka dambeysay haddii uu igu soo xidho salaada qof kale aniguna markaa aan niyeysna inaan laba rakaco oo raatibo aan basaan tukadaayey salaada isaga marka uu tukanayay ma tujin karaa oo ma u dhammaystiri karaa cod kasta kor miyaan ugu qaadayaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd su-aasha jawaabteedoo kooban waxaa weeye salaadna u kordhin maysid codna kor oogu qaadi maysid haddayn salaadu salaad jahriya ahayn ragcataynkii sunnada ahaa aad wadatay unbaad wadan asaguna intii uu kaa soo gaadhayba kula tukan markaad fadhiisatay salaama naqsatana tiisiba wadanoo dhammaystiran adna intaasay kaaga eg tahay waxba bedeli maysid sida sawaabka ah intiqaalku waa bannaan yahay iyo takhyiiru niya waa bannaan tahay fuqaha yidhahda waa jiraan laakiin al-aslam waa sida walcilmu cinda allah jazaak allahu khayr khayr aljaza sheekhana saa'ilkan isna wuxuu leeyahay haddii aan hilmaamo rukuucdii salaada oo aan soo xasuusto anigoo markaas sujuudsan ma meesha aan marayaan dib uga soo noqonaya mise halkaasaan kasii wadayaa salaada bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah haddii uu xusuusto meeshuu ku xusuustay buu ka soo noqon rukuucdii baad ka dagtay adoo sujuudda joogaad xusuusatay sidaa sawaabka waa inaad soo noqoto ood istaagii ku soo noqoto ood roor rukuucdo ictidaasho kadibna salaaddii siday u socotay ee caadi lahayd aad u wado haddiise adoon xusuusanin ragcaddii kale rukuucdeeda aad gaadho waa meeshay dhii jireen shaafici famaa bacda almatruuki laqwan wixii laga tegay wixii ka dambeeya waa laqwi ayib xanaabiladuna ra'yi waxay leeyihiin rukuucdii unbaad la iman waana ka asaxaysaa iyo sujuudi ra'yigaasi lama xoog badno marka halka aad joogtaad ka noqon hadaadan gaadhin rukuucdii kale haddii aad gaadhayna rukuucda kale aad ka soo qaaday rukuucda aad ka tagtay halkaasaadna ka wada wixii ku dambeeya ka dhammaystiraysaa walcilmu cind allah jazaak allah khayr khayr aljaza sheekhana saa'ilkan isna wuxuu leeyahay qofka muslimkii hadduu soo galo masaajidka iyada oo uu imaamkii markaa iyadaa uu rukuucsan yahay sunno miyaa inuu ka soo rukuuco meeshaa uu marayo se sixada aathaarta laga wariyo ibnu mascuud iyo zayd ibnu thaabit iyo <clears throat> cabdullahi ibnu zubayr sixadoodu maxay tahay weliba qaarkood ay tilmaamayaan arrintaas inay sunno tahay <clears throat> bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd masalada asalkeedu waa xadiidka abi bakra fi saxiixayn aad garanaysaan zaadaka allahu xirsan walaa tacud abu bakra ayaa soo daahay nebi maxamed oo rukuucsan iyo muslimiintii buu soo gaadhay masjidka orod ku soo galay kadibna isagoon safkii soo gaadhin buu soo rukuucay markaasuu soo tukubay isagoo rukuucsan yuu intuu soo tukubay soo tukubay buu safkii saa ku soo galay nabigu markuu salaadii ka baxay buu su-aal ku soo cusho ninkii soo ordayey soo degdegay kumuu ahaa ee qaabkaa u soo galay salaadda wuxuu nabi anigaan ahaa nab wuxuu ku uhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal allah kuu kordhiyey mar dambe hawshaasoo kale ha samaynin mar dambe hawshaasoo kale ha yeelin bay fuqahadu isku maandhaafeen nimba meel buu ku dhuftay marka la khulaaseeyo hawshuu sameeyey wadaadka abubakra ah waa saddex arrimood uu soo orday uu soo rucleeye uu soo gucleeyey salaadiina uu sidaa ku soo galay iyo asagoon safki soo gaadhin inuu rukuucay saddexaad asa inuu rukuucda xisaabsaday saddexda arimood wey midda koobaad muran ma laha inay karaaha tahay bacdu ahlicilmi waa xaaraan bay leeyihiin laskuma khilaafin salaadda haddaad imanayso inaad soo orodo oo weliba aad soo laxaadsato lama jeclo mana fiicno nabigu ummadda waa ka reebay walaa ta'tuuha wa antum tascawn imaada idinkoo wacalaykum asakiinatu waalwaqaar lama ogola middaas taasi waa inaga dhacdo zaadaka allahu xirsan walaa tacuud sax weeye ha u noqonin baa leey mar danba ha soo ruclayni tartiib salaadaada ku imow wixi aad ka soo gaadho ummadda la tuko wixii kuu dhiman dhammaystiro la imow waxaa soo hadhay laba mas'alo isagoon soo gaadhin safkii inuu soo rukuucay kadibna uu soo e, tukubay oo uu soo luuday saana safka ku soo galay iyo inuu ragcaddii u xisaabsaday rukuucdeedii uu sidaa ku soo gaadhay idan tan hadda ay khuseeyeen masaladu waxay khusaysaa tan ah in adoon safki soo gaadhin aad soo rukuucdo kadibna aad xisaabsato waxaan leenahay abubakar ha sameeyey nebi maxamedna ma dhihin ragcaddii soo celi haddaad wadaadbaa wadaaddaa waxay yidhaahdaan jaahil buu ka ahaa waana loo sheegay zaadaka allahu xirsan walaa tacud baa layidhi zaadaka allahu xirsan